بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد عشرك النعاوة والنهاية ذي باب الإجماع أما نراد الكتاب الثالث بين الأمينينا waxaan joognay baabka ugu dambeeya albaabu athaalitث baabka saddexaadee fii sharaa'itihi ay sharaa'it alijmac ijmaaca shuruudiisa ayuu ku saabsan yahay baabkani ka hore dee xujiyadiisii iyo anwaacdiisii haddaad soo martay shuruudiisii weye waxaa kuu dhiman wa fiihi masaa'il masaa'il baan kaga hadlaynaa masaa'ilku shan weeye aad buuna u koob kooban yahay saddexda masale ee dambe aad bay u koob kooban tahay laakiin labada hore waa waxoogay la isku yar rafanayaa almasalatu aluulaa masalada ugu horeysa waana sharط alawal an yakuuna waa inuu yahay fiihi ijmaaca qowlu ca kulli caalimi daalika alfan fannigaa ragga yaqaanee culummada ku ah qowlkooda oo dhan dhammaantood waa inay isku raacaan dabcan musanifkeenna aan soo maray sukuutigu ijmaacna maa xujana maa maxaa soo hadhay ijmaaci qawligahaa baa soo hadhay ijmaaca qawligaah hadda masaladan fanniga laga hadlayo maadaama aan soo nidhi mujtahidiinta weeye mujtahidkuna ninka alcaalim bilmas'alati ah markay funuuntu kala baxdo fanni walba dadkiisii culummadee mujtahidiinta fiihi baa la ictibaarinayaa way an yakuuna fihi waa inuu yahay qowlu kulli caalimi dalika alfanni fannigaas dadka culummada ku ahee eh, caalim hadday yidhaahdaan lijtihaad gaadhay weeye dhammaantood inay isku raacaan wey maxaa yeele faina qowla gayrihim caalimiin dalika alfanni haddii la yidhi laba qolaa baxday qoladii cawaamta ahayd iyo kuwo fannigan markii la joodo joogo kal cawaami ah oo culummadii culimmada ahayd ijtihaadkana gaadhay fii takhasusaat ukhraa laakiin baabkan aan ijtihaad gaadhin oon culimo ku noqonin iyaguna waa bimansilati alcawaam bay ijmaaca baabkaas ka joogaan maxaa yeelay kuwaan waxaan culimmada fanniga ahayn maxaa loo ictibaarin waayey fa ina qowla hayrihim culammada fannigaas ciddaan ahayn hadalkoodu bilaa daliilin ay qowl bilaa daliilin waay qowl daliil aana waay fayakuunu khaطa'an khata buu noqonayaa sidiisaba masawaabbaa in la baaraba uma baahna ayi qowl iyo masalo laga hadla bilaa cilmin walaa daliilin ninkaa warkiisu saa uga hadlay qowlu caamiyin wey qowlu caamina waa kalad asaaba am akhطaa xatuu asiiba xataa mukhti wey leanna jur'a cala اdiini bilaa cilmin walaa daliilin waay lidalika waxa adika alqudaatu halaaatun yiri baa masaladaa tusay qaadin calima alxaqa falam yaqdi bihi soo fi naari maaha warajulun qadaa calaa jahlina lam yufariq xadiidku bayna maa idaa asaaba aw akhطaa lam yufariq baynamaa caalimkii wuxuu ogaa inuu xukumay inuu khilaafay la tafsiiliyey kii qadaa calaa jahlinha asaaba ama khataa lama tafsiirin waayo aslan suluugiisan soon wixii garanayna jur'adiyo dhiirashada indhaadaygan qilat alkhashati waataqwa fii qalbihi iyo taxriimu alqowli cala allahi bigayri cilmin ti waan taquuluu cala allahi maa laa taclamuuna taxriimkaabuu ku jiraaba bilaa cilmin buu hadlay idan huwa mukti aathim waayo nin aathim fii qowlihi ahna warkiisa wax kasoo qaad ma laha saasuu raba inuu yidhahdo marka caamadii wax ka soo qaad ma laha warkoodu culummadii funuunta kala taqiineena wax ka soo qaad ma laha halka laba masalaha ka soo baxdo cawaamta guud hadalkooda khilaafkooda fil ijmaaci laa yuctabar markay yidhaahdeen waa qowlu ljamaahiiri laakiin aamidi qowlkooda waa la ictibaarin buu leeyahayo ummadda nusuusta sheegtay ijtihaad ma qaydin khilaaf alcaama muctabar wey isagu leh raazina wuxuu leeyahy madhabkaa waxaa la qabaa qaalqaadi lbaqilaani baa la qabuu leh marka shardigan cinda aljamhuuri weeye shardigan laftiisu mujmac caleyhi maaha wa kow culimmada funuunta kale ma la ictibaarinayaa mise la ictibaarin maayo baaqilaani waxbuu ka soo reebay wuxuu yidhi markii fiqiga laga hadlayo culammada usuulka waa la ictibaarinaya licalaaqati alfiqhi bilusuuli halkaa waxaad ka garatay min qadiimi zamaan culimmadeennu fiqhiga iyo usuulku laba kala takhasus bay ahaayeen haddana jaamicadku laba kala takhasus waay rag usuuliyiin oon fuqaha hayn baa jira qawaaciddaa un la dagaalama iyo taxriirintoodii laakiin tafriicaadkii faqiiha iyo ilaan faqiih markuu ninku noqonayo waa inuu nusuustii iyo qawaaciddii madhabkii iyo intuu yaqaana ku takhriijiyo istinbaato ilxaaqiyo tadbiiqiyo hamaradii usuul اfiqhiga saas darteed ba wuxuu leeyahay baaqilaani war nimanyahu markii fiqi laga hadlahayo caalimii dalika alfani fiqiga keliyaa la dhihinaya usuuliyiinta hadalkooda la ictibaariyo ninka usuuliga warkiisa waxaa laga soo qaado raazi warkaa baaqilaani buu u riyaaqayaa wuxuu leey ninkaa warkiisu sax wey wa huwa alxaqu darafka kale waxaa taagan abulmacaali aljuwayni ale waxba kama jiro misa usuuli on fiq waxba uga dalweelin bui masale fiqadi loo keenan aan garanayn qawaacidda usuuliga iyo jadalkeeduun ku dhex jira usuuli kasta hala firiya haddaad dhahdaan waaba caamin fi lfiqiya maxaa usoo gelinaysaan cawaamta culamada funuunta kala taqaan ee fannigan caamada ku wax kaga duwan isna halkaasaa bay la martay <laughs> kadib wuxuu yidhi falow khaalafahu ijmaaci hadduu khilaafo waaxidun hal qof lam yakun ma noqonayo sabiila alkulli dadkao dhan dariiqay mareenoo yatabic hayra sabiili almu'miniina mu'miniinta kullu lmu'miniin baa loo jeedaa mumathaliina fi lmujtahidiin hadduu nin mujtahidiinta ka mid a khilaafo ijmaaca ma guntamayo qaala alkhayaad wuxuu yidhi ayaa ragga eh, kibaaru lmuctasila ahaa wabnu jariir abari wuxuu yidhi wa abu bakr araazi alxanafi ninka la yidhahdaa wuxuu yidhi isagana intaasi waxay dhaheen abu bakr araazi waa jasaas de axkaamu lqur-aanka iska lahaa jasaas wey ninkaasi alm waxay yidhaahdeen aqalka khilaafkooda laa yuctabar aktharku hadday meel maraan incaqada alijmaacu walow anahu adaafa bna cabdilbari ilayhim lam yakun baciidan arrinta arrin fog ma noqoteen wabn abajir yusarix kaiira fi اtamhiidi wاlاstidkaari waqaala aljamhuuru aladiina laa yajuuzu khilaafuhum buu leh waqaala aljamhuuru aladiina laa yakhruju اlxaqu can qowlihim cibaaraadkaas ibnu taymiya ninkaan ugu horreysay maarta inuuka ka cibaaraad salixsan marka raggaasi waxay yidhaahdeen inta badan meel hadday isku raacaan inta yar ijmaac inuu guntama diidi maayan ijmaac weeye walow khaalafahu waaxid aw aw halaata musanifkan wuxuu ka soo naqilay ixtijaajkoodii buu soo naqilay marka laakiin ixtijaajkooda in intaan la gaarin daahirka musanifku wuxuu ka soo naqilay mukhaalafatu lwaaxid laa tamnacu inciqaada alijmaaci madabkaana raazi iyo rag lamid ka soo naqilay waxaa le rag kalaa ka soo naqil laakiin maxsuulka waxaa ku qoran alwaaxid waalithnaan inay dheheen waaxid keliya